yuxibuunahum andaadaasay jecel yihiin ka xub illaah ay ka xubihim lilaah siday allah u jecel yihiin oo kale ayay markaa u jecel yihiin andaadooda wladiina aamanuu kuwii rumeeyey ashaddu iyagaa daraansho badan xuban xagga jacaylka lilaahi allah ay jecel yihiin waxay ka daran yihiin mushrikiintu jacaylkay yani allah jecel yihiin ayay ka daran yihiin yani muminiinta allah u jacayl badan waayo jacaylkii muminiintu ma qaybsamin ilaahay bay wada siiyeen oo ay ku wada jeclaadeen qalbigoodao dhan laakiin mushrikiintu jacaylkoodii bay qaybiyeenoo qaybna allah bay siiyeen oo ku jeclaadeen qaybna andaadooday ku jeclaadeen marka waxa weeye jacayl qaybsamay iyo jacayl buuro ah dee waxaa kamaal badan oo dhammaystiran badan jacaylka buurada aan qaybsamin yani saas marka waxaa kala jira yani alxubu fi اllaah iyo alxubu maca allah in ilaahay dartii cid loo jeclaado iyo in ilaahay cid lala jeclaado labadaasaa kala duwan in ilaahay dartii cid loo jeclaadaa waa mashruuc oo nebiyada rasuulada malaa'igta mu'miniinta dhammaantood waxa waajiba in ilaahay dartii loo jeclaado laakiin ilaahay in cid lala jeclaadaa iyadu ma bannaana yani mu'miniintu marka hore allah bay jeclaanayaan allah markay jeclaadaan bay cidda daacadiisa ku fiicanee isaga ateecaysa isaga caabudaysana waa jeclaanayaan waxay ku jeclaanayaan aطeecitaankay allah aطeecayaan iyo caabuditaankay allah caabudayaan marka liأjli lah bay u jeclaadeen jacaylkay haddaba kuwaa kala jeclaadeen hadday nebiye jeclaadeen iyo jacaylkay markaysaga malaa'igta jeclaadeen iyo jacaylkay mu'miniinta jeclaadeen wuxuu farc ka yahi oo ka dhashay jacaylkay allah jecel yihiin ayuu ka farcamay yani saas laakiin kuwan kale marka la yidhi alxubu maca allah bay sameeyeen oo ilaahay bay cid la jeclaadeen jacaylkii bay shuraako geliyeen oo jacaylkay ahayd in ilaahay loo gaari yeelo ayaynay u gaari yeeline ay wadaajiyeen jacaylkiioo ilaahay iyo cid kale bay jacaylkii ka simeen oo isku si u jeclaadeen markii hadday mar hadday ilaahay iyo cid kale isku si u jeclaadeen waxay ku dhaceen alxubu maca allah waana shirki ta aayadda u daliishaday sheikuna waa saas aayadda waxaa kaloo ku sugan oo laga qaadanaya yacni gaalada mushrikiintu inay ilaahay rumaysan tahay ilaahayna ay garanayso ilaahayna weliba ay jecel yihiin jacayl weyn haddana iyagoo intaaba ku sugan waxba umay tarin oo naar kamay badbaadin gaalnimadiina kamay bixin oo mu'miniin kumay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 karto ama ay wax bogsiin karto idanka ilaahay iyo fasaxa ilaahay yani ogolaanshaha ilaahay la'aantii taasi waxay noqonaysaa shirkun fi rububiya marka shirkun fi luluhiya waa anwaacda cibaadaadka ama wax ka mida oo ilaahay cidaan ahayn loo weeciyo ayaa la yidhahdaa marka dabcadda sideedaad sida uu sheekhu ku qoray ayaa markaa fiican waana sidaynu markii ishaarayno tilmaamayno shirkun fi luluhiya wadalika kaan yasrifa shaksun taasi waxay ahaatay waa inuu shaksi leexiyo nowcan nooc oo min anwaaci alcibaadaati ka mida noocyada cibaadaadka uu u weeciyo ligayri illaahi ilaahay cid aan ahayn u weeciyo kaاdabxi waa sida markaa gawraca iyo wاnadri nadarka iyo wاducaa'i baryada ilaa hayri dalika taa waxyaala ahayn oo kale lagu daro loo idaafeeyo anwaacda cibaadaadka cidan allah ahayn haddii loo weeciyo waxay noqonaysaa shirkun fi luluhiya ama shirkun fi lcibaada qaybta labiyo tobnaad shirku اlkhawfi wاlkhashya shirkiga cabsida iyo baqashada sayaأti اlkalaamu عalayhi fii aqsaami اlkhawfi faraajichu hadalka laga hadlayaa wuxuu ku iman doonaa qaybaha cabsida loo qaybinayo oo baabka soo socda ah ayaa hadalka laga hadlayaa uu ku imanaya faraajichu u noqo saddex iyo toban shirku اlqasdi wاliraada shirkiga doonista iyo shirkiga niyeynta iyo doonista huwa an yuriida alinsaanu waa inuu ruuxu doono bicamalihi camalkiisa hayra allahi ilaahay cid aan ahayn uu markaa la doonaayo oo uu doonayo cid aan allah ahayn inuu ku raaligeliyo wayaqsuda bihi uu uga jeedo oo u niyeysan yahay hayra wajhi illaahi wejiga ilaahay weji aan ahayn fahada shirku lqasdi waa shirkiga niyeynta qasadku waa niyada iyo waliraadati doonista weeye waa shirki niyada iyo qasadka ku dhacaaya marka waa nooc anwaacda shirkiga ka mid a waa nooc noocyada ama qaybaha shirkiga ka mida weeye waxaanay soo guda gelayaan dhammaantood adilada markaysagaa shirkiga diidaysa nahiyaysa soo gudagelayaan man kana yuriidu alxayaata addunya waziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha hum fiiha laa yubkhasuun yacnii iraadada in camalkii lala doonaayo adduunyo looga jeedo waa nooc anwaacda shirkiga ka mid ah nooca afariyo tobnaad shirku taaca waa shirkiga ateecitaanka huwa an yuiica alcabdu waa inuu addoonku adeeco shaksan ruux buu aطeecayaa fii taxliili xaraamin wuxuu ku aطeecayaa xaaraan xalaalaynteedu ku raacayaayoo ku aطeecayaa shay ilaahay xaaraantinimeeyey xalaal ka dhigista xalaal laga dhigaayo ayuu ku aطeecayaa ou leeyahay ciddaasaa xalaalaysay waa xalaal aw taxriimi xalaalin ama wuxuu ku aطeecayaa xalaal xaaraantinimaynteed ayuu ku aeecayaa shay ilaahay xalaaleeyey ayaa la odhanayaa ciddaasaa xaaraantinimaysay markaasuu dabeedna raacayaa ou xaaraan u ictiqaadinaya u rumaynaya inay xaaraan tahay u ictiqaadinaya ashirku aaca yani shirku tashriic iyo shirku aacana isla macnay noqonayaan qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi ittakhaduu axbaarahum wa rubaanahum arbaaban min duuni illaah ittakhaduu waxay ka yeesheen axbaarahum culamadoodii wa ruhbaanahum iyo kuwoodii cibaadada badnaa arbaaban rabbiyay ka yeesheen min duuni illaahi allah sokadii waalmasiixa bna maryam masiixo ina maryamo ana rabbi bay ka dhigteen siday uga dhigteenna waxay tahay culammada iyo ruhbaanta siday rabbiyada uga shay ilaahay xaaraantinimeeyey u xalaaleeyeen markaasay xalaal inay tahay waxaasi u ictiqaadiyeen oo u rumeeyeen iyagoo garanaya ilaahay inuu xaaraantinimeeyey ama shay ilaahay xalaaleeyey bay ka xaaraantinimeeyeen markaasay ka xaaraan yeesheen oo xaaraannimo u ictiqaadiyeen oo u rumeeyeen iyagoo garanaya inuu ilaahay xalaaleeyey marka taaca fi lictiqaad ama taaca fi taxliil wataxriim yani ateecitaanka xalaalaynta iyo xaaraantinimaynta cid lagu ateecaa waxay noqonaysaa cid allah ka soo hadhay yani ateecitaanka lagu ateecaayo yani siduu ilaahay ka dhigay si aan ahayn iyadoo markaysagaa laga dhigaayo oo xalaal ka dhigay ilaahay oo xaaraan laga dhigaayo ayaa lagu ateecayaa inuu xaaraan tahay oo laga xaaraan yeelanaya ama shay ilaahay xaaraantinimeeyey baa xalaal laga dhigayaa marka ciddii xalaasha ka dhigtay ayaa lagu raacayaa oo xalaalnimo loo ictiqaadinaya waxay noqonaysaa shirki ayay noqonaysa anwaacda shirkiga sheikhu sida uu qaybiyey xoogaa yani ma aha yani si aada u habaysan oo waxa weeye shirkiga dhammaantii wuxuu noqonayaa un shirki akbar iyo shirki asqar labadaa qaybood buu u kala kacaya shirku akbarkuna anwaac badan buu noqonayaa shirkun fi rububiya shirkun fi luluhiya shirkun fi asmaa sifaat eh, shirku ictiqaad yani shirki camali oo mukhrij can ilmilla ah oo qofka diinta ka saaraaya yani shirki fi lictiqaad shirki aaca oo taxliilka iyo taxriimka cid lagu ateecaayo shirku lmaxaba kullu dalika waxay gudagelayaan shirki akbar waa qaybo uun ka mida shirkiga kiisii weynaa noocyada kalena noocyo kalena waxay gelayaan shirki asqar ama shirki khafi ayay guda gelayaan oo shirki lafdi iyo yani shirkiga camaliga qofka aan diinta ka saarayn iyo sida waxa weeye waqitaaluhu kufrun yani muslimiinta in lala dagaalamo oo kale waa nooc kufriya lagu magacaabay nooc kufriya lagu magacaabay yani kufriga iyo shirkiguna waa bimacnan wakadalik yani riyaaga istuska waxa weeye waa shirki asqar waa shirki asqar dhaarashada lagu dhaaranayo ilaahay cid aan ahayn man xalafa bigayri illaahi faqad kafara aw ashrak waa nooc shirki ah waa nooc shirki wahaakada anwaacda haddii la eego shirki akbarko mar waxa weeye maxaa loo tiiriyaa maxalka ay ka dhacayaan marna waxaa loo tiiriyaa waxa ay ku tacalluqaan marka loo tiirinaayo waxay ku tacalluqaan waa shirkun fi اrububiya shirkun fi اluluhiya shirkun fi اlasmaai wasifaat bimacnaa shirkigu noocaasu ku tacalluqaa oo noocaas ayaa shirki lagu sameeyey marka mar waxaa loo tiiriyaa waxa uu ku tacalluqo eh, yani markaa noocuu ku tacalluqaayo ee lagu shirki sameeyey yani markaa ayaa loo nisbeeyaa marna waxaa loo nisbeeyaa ama loo idaafeeyaa maxalka uu ka dhacaayo oo haddii la yidhaahdo shirki camali waa shirki jawaarixda ka dhacayaa loo jeedaa haddii la shirki ictiqaadi waa shirki qalbiga ka dhacayaa loo jeedaa oo marna maxalka ayaa loo tiiriyaa maxalka ayaa loo tiiriya marka calaa kulli xaal waxay isugu soo ururaysaa shirki akbar iyo shirki asqar mid walibana anwaac buu leeyahay anwaacda shirku akbarkana yani sheikhu noocyaal markaysaga yani dhowra ayuu ka sheegay shirku lmaxaba iyo shirku lkhawf iyo shirku طaaca ashyaada noocaasi waxay iyaguna gudagelayaanuun yani shirki fi luluhiya ama waxa weeye cibaadadii in shirki lagu sameeyo ayay gudagelayaan aqsaamu lkhawfi arbaca qaybaha khawfka ama cabsidu waa afar kow khawfu cibaada cabsi cibaado ah wahuwa alkhawfu min allahi waxdah waa cabsida allah laga baqo yani xaalu allah yahay keligii laa shariika lahu xaal aan wadaaga lahayn wa hada nawcu noocaasi ama qaybtaasi cibaadatun waa cibaado allah lagu caabudayo oo qalbiyatun qalbiga loo nisbeeyey bimacnaa qalbigay ka dhacaysaa waayo meesha laga baqa wahalkee waa qalbiga tacabadana allahu bihi ilaahayna waa inaga dalbo waa inagu addoonsaday inaynu isaga ka baqno aynu ku caabudno baqasho aynu ka baqanayno qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan waliman khaafa waxaa u sugnaatay cidda ka baqda maqaama rabbihi ishortaagga uu rabbigii ishortaagayo waxaa u sugnaatay jannataani laba jannaa u sugnaatay laba janno ayuu markaa leeyahay oo uu helayaa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waama man khaafa kii baqa miyaa maqaama rabbihiis hortaagga uu rabbigiis hortaagayo ka baqa wanaha nafsa naftana ka reeba can ilhawaa hawada ka reeba waxay jeceshay u diida fa ina aljannata hiya alma'waa jannadu waxay tahay waa hoygiisa weeye ay ma'waah jannadu hoygiisa weeye wa qaala tacaala ilaahay wuxuu ihi waasifan xaal uu sifaynaayo cibaadahu addoommadiisa almalaa'ikata malaa'igta ah ayuu sifaynayo tilmaamahooda sheegayey waxau ilaahay yidhi yakhaafuuna rabbahum rabbigood bay ka baqayaan malaa'igtu min fawqihim xaaluu rabbigood ka sarreeyo ayay allah ka baqayaan wayafcaluuna waxay samaynayaan maa yu'maruuna wixii la amro ee la faro ayay samaynayaan oo amarka ilaahay ma khilaafayaan marka malaa'igtii ilaahay wuxuu ku sifeeyey inay allah ka baqayaan wa qaala tacaala ilaahay wuxuu ihi aladiina yuballiguuna risaalaati illahi wayakhshawnahu walaa yakhshawna axada ila allaha waxaa la sheegayey yani nebiyada iyo baa la tilmaamayey markaasaa la yidhi waxaan ammaanayaa ama nebiyadu waa kuwii gaadhsiinayay dadka risaalooyinka ilaahay gaadhsiinayey wuxuu ilaahay la soo diray ayay dadka gaadhsiinayeen wayakhshawnahu allah way ka baqayaan nebiyadu walaa yakhshawna axada ila allaha cidnaba ka baqi maayaan allah mooyaane allah oo qura ayay ka baqayaan wakafaa billaahi allah baa ku filan xasiiban min jihati xasiib yani waxa weeye mid wax xisaaba rabbi ayaa markaa ugu filan ama xaaluu xasiib yahay oo wax xisaabo ayuu ilaahay ku filan yahay noocaasi waxa weeye waa shirki cibaado ah marka cabsi kastoo ilaahay laga baqaa waxay noqonaysaa cibaado la caabuday ayay noqonaysa nooca labaad waa shirku waa shirkii cabsida gashay oo cabsidii ayaa lagu shirki sameeyo wadaajin la geliyey cabsida noocuu ilaahay la gaarka yahay ayaa wadaag la geliyey wa huwa an yakhaafa alcabdu waa inuu addoonku ka baqo shirkulkhawfku min gayri illaahi ilaahay cidaan ahayn uu ka baqo ka jinniyin sida jin oo kale uu ka baqo wa maytin iyo mid dhintay uu ka baqo wakayrihimaa iyo waxyaalo kaleba uu ka baqo ka khawfihi siduu uga baqaayo kale min allahi ilaahay uga baqaayo aw ashadda ama si ka daran uu uga baqo cabsida uu ruuxu yacni makhluuq uga baqo sida ilaahay looga baqoo kale waxay noqonaysaa nooc shirkiya bay noqonaysa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi alam tara ma ogtahay ila aladiina kuwii qiila lahum lagu yidhi kufuu aydiyakum gacmihiinna laabto haysta oo bimacnaa ha dagaalamina wa aqiimuu salaata salaadana ooga wa aatuu zakaata zakada bixiyo dadka mutaystay siiya falamaa kutiba goortii lagu faral yeelay calayhim alqitaalu dushooda dagaalka lagu faral yeelay oo inay jihaadaan lagu faral yeelay idaa fariiqun waaba iyagii oo koox minhum yaga ka mid yakhshawna annaasa dadka ay ka baqayaan ka khashyati illaahi siday allah looga baqoo kale ayay uga baqayaan aw ashadda khashyatan ama waxay ka baqanayaan cabsi ama baqasho la mida baqashada ilaahay ka baqanayaan oo kale ayay markaa dadka ka baqayaan marka aayadda wuxuu sheikhu usoo qaatay إida fariiqu minhum yakshawna الnaasa ka khashyaة اllahi ow ashadda khashya laakiin de kuma cadda in waxa weeye shirki marka ay tahay waliba marka adif ilaa dalik sabab nuzuulkay ku soo aroortayna waxay ahayd yani asxaabta rasuulka sala allahu alayh wasalam cid ka mida bay aayaddu ku soo degtay oo cabdiraxmaan ibni cawf iyo saaxiibbo kale oo u sugnaaday ayaa aayadda sababteedu ahayd ayaa aayadda sababteedu ahayd marka waxa weeye calaa kulli xaal laakiin nooca uu sheikhu hadda markaysagaa uu sheegay oo cidda laga baqanaya asbaabta xisigee la arko wax ka baxsan inay tahay oo min waraa'i alasbaab iyadoo asbaabta markaysagaa muuqata aynay waxba soo gaadhsiinayn ciddaas haddana marka markaysaga yani khawf siriya markaysaga baqashada cid kale laga baqo cid aan allah ahayn laga baqo sida markaysaga cid dhimatay oo kale lays yidhaahdo intuu xabaasha ka soo baxuu wax ku yeeli karaa ama lays yidhaahdo yani awliyada ayaa markaysaga ku dhibaatayn karta oo calaa sabiil karaama ayaa iyagaan ku iman ay ku dhibi karaan noocaas oo kale laa shaka inuu markaysaga shirki akbar inuu yahay shirki weyn inuu yahay yani shaki ma laha yani noocaasi waa saas markaa weeye laakiin anwaacda qaarkood waxaa ku soo aroori karta ishkaal sida arrinka aayaddu ku saabsanayd oo kale sabab nusuulkuna ku yimi ishkaal baa ku iman kara waayo lama odhanaayo cabdiraxmaan ibnu cawf iyo yani qolyahay aayaddu ku soo degtay cabdiraxmaan ibnu cawf ka mid ahaa shirki akbar ay ku dhaceen lama odhanaayo ahanay culammadu yidhaahdaan sababnuzuulku waa qaciyu dukuul fi laaya sababnuzuulku aayadda inay soo gudagashaa waa lagama maarmaan waa qaci wajzin biidkhaali dawaati sababi warwi can ilimaami dannan tusibi saaxibulmaraaqi waa ka odhanaya yani waxaad qacisaa oo goysaa yani asbaabtu inay cumuumka naska ama aayadda soo gudagelayso qaطci iyo goo oo waxaa taa ilaaba ilaa waa soo gelaysaa kama baaqan karto warwi can ilimaami dannan tusibi imaam maalik laakiin waxaad ka warisaa danni oo waxaad tidhahdaa waa danniyu dukuul buu isagu qabay laakiin culammada inta kale waxay qabeen sabab nuzuulku waa qaطciyu dukuul fi laaya oo aayadda ilaaba ilaa waa soo gudagelayaa nooca saddexaad khawfu lmacsiya waa cabsida macsida ah wa huwa an yakhaafa alcabdu waa inuu addoonku ka baqo min insaanin yacni ruux buu ka baqay ama qof buu ka baqay aw unaasin ama dad buu ka baqay oo fayatruku waajiban wuxuu ka tegayaa shay waajibah ayuu baqashadaa daraaddeed uga tegayaa aw yartakibu muxaraman ama xaaraan buu la imanayaa oo irtikaabaya bimacnaa xaaraan buu samaynayaa wuxuu xaaraantaa u samaynaya ama waajibkaa uga tegayaa khawfan minhum baqasho iyaga uu ka baqanaayo daraaddeed walam yasil eh, ilaa xaddi likraaha yacni cabsidaas uu ka baqayaana xad la khasbaayo ma gaadhin oo laguma dirqiyinoo lama odhan inta xabad lagu qabtay waan ku dilayaa haddaad waxaa odhan weydo laguma odhan oo ruuxa haddii waxa weeye la ikraaho la dirqiyo oo odhah inuu yidhaahdo lagu khasbo ama waxa weeye ficil inuu sameeyo lagu khasbo shuruuddii markaa khasabkuna ay dhammaystiran tahay dee looma qabanaayo oo waxa uu noqonayaa macduur cudurdaar buu leeyahay ruqsaanu qaatay markaa ilaa man ukriha waqalbuhu muطma'inu biاliimaani hataa ayaadka laynoogu sheegay yacni shayga gaalnimada hadduu ruuxu la yimaado oodhah ama ficil gaalnimaa uu sameeyo in cadho ilaahay ay u sugnaatay allaahuma ilaa in la dirqiyayoo la khasbay mooyaane iyadoo qalbigiisuna iimaankii sidii ugu xasilloon yahay haddii waxa weeye la dirqiyo oo lagu khasbo yacni gaalnimadaa inuu ku dhawaaqo ama gaalnimadaa inuu sameeyo shuruuddii ikraah iyo khasbistuna ay dhammaystiran tahay qalbigiisuna iimaankii uu ku xasiloon yahay dee xaaladda noocaas ah kuma gaaloobaayo oo diintii kama baxaayo ee waa mu'min walam yasil ilaa xaddi likraah cabsidaa uu ciddaa ka baqayaana ma gaadhin xad la khasbaayo ma gaadhin fahada alkhawfu cabsidaasi macsiyatun macsi weeye hadday xaddulikraah gaadho macsi u noqon mayso nisbadiisa macduur weeye cudurdaar buu leeyahay cudurdaar ayuu leeyahay yacni loomana qabanaayo waxaa la khasbaana ama waa odhaah ama waa ficil caqiidada qalbiga lama khasbo waayo ruux qalbigaaga taalacanayao qalbigaaga arkaya waxa ku sugani ma jiro inaad waxaa qalbiga ka ictiqaadisay ma taalacan karo qalbigaaga markaa sulaan kuma laho ma khasbi karo laakiin wuxuu khasbi karaa waa daahirkaaga iyo muuqaalkaaga kore ee sare ayuunbuu khasbi karaa marka iyadoo xadulikraha inay gaadhin haddii cabsida ay keensato inuu waajib ka tago ama inuu xaaraan ku dhaco ama waajib cayn iyo isaga cayn ahaan ugu waajibay inuu ka tago ama xaaraan inuu sameeyo hadduu markaa ku dhaco waxay noqonaysaa markaa macsi inuu ku dhacay shirki ma noqonayso laakiin waxay noqonaysaa macsi waa dembi dunuubta ka mid a qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu idhi inamaa dalikum ashayطaanu yukhawifu wliyaa'ahu wax kaleba maaha kiinaasi ashayطaanu shayطaan weeye yukhawifu wuxuu cabsi gelinayaa awliyaa'ahu saaxiibadiis buu cabsi gelinayaa waxaa kaloo loo fasiray yukhawifu ay yukhawifukum wliyaa'ahu aw biwliyaa'ih wuxuu idinku cabsi gelinayaa oo idinku xuuxinayaa saaxiibadiisoo gaalada ah buu idinku cabsi gelinayaa oo uu doonayaa inaad ka baqataan falaa takhaafuuhum ha ka baqanina wakhaafuuna aniga iga baqa ilahay yidhi in kuntum mu'miniin yani haddaad mu'miniin tihiin yani markaa aniga iga baqa saasuu ilahay yidhi wa tacaala ilaahay wuxuu idhi falaa takhshawhum ha ka baqanina gaalada wakhshawni aniga iga baqa waqaala tacaala ilaahay wuxuu ihi falaa takhshawhum haka baqanina wakhshawnii aniga iga baqa wa qaala tacaala ilahay wuxuu ihi falaa takhshaw nnaasa dadka haka baqanina wakhshawnii aniga iga baqa yani waxaa loo jeedaa cabsidii waa wax ruuxa ku imanaaya marka ha baqanina marka leeya waxaa looga jeedaa cabsidu waxay keensanaysay ha fulinina yani isdiidsiiya yani wixii ka dhalan lahaa cabsidana ha fulinina ayaa looga jeedaa yani amarka layna amraayo inaan dadka laga baqin waxaa looga jeedaa ha uga tegina yani wax waajiba ah ha uga tegina marka cabsi aad dadka baqanaysaan xaaraanna ha u samaynina cabsidana hayse sii raacinina ee bimacnaa waxaa weeye inaad iska daafacdaan waa khawaatir qofka ku soo dhacaysa inaad iska daafacdaan markaysaga waxaan yani isku daya macnuhu saasuu dhacaya alkhawf abiiciyu nooca afraad waa cabsida markaa abiicigaa weeye bimacnaa abiica ahaan qofka ugu abuuran ee ugu tallaalan wa ka khawfi اlinsaani cabsida iska abiic ahaan qofka ugu abuurani waxay tahay waa sida cabsida uu ruuxu ka baqo ama qofka uu ka baqo min alcaduwi cadowga uu ka baqo wasabuci bahalka uu ka baqo wlxayati yani xayaduna waa bahalka hoosaa la yidhahdaa abeesada iyo yani waxyaalaha la midkaa ah. marka waa ismu jinsi weeye jinsi iska dhan baa la yidhaahdaayo bahalka hoose oo dhan baa xaye la yidhaahdaa hadday tahay marka abeesada iyo hadday tahay waxa weeye masaska iyo khalaqyada iyo jilbisyada iyo kuwa la midkaa ah. iyo wakayri dalika taa waxyaala aan ahayn oo iyaguna markaa kale baqashada laga baqan weeye wa haadaa jaa'izun cabsidaasi waa bannaan tahay waxay ku bannaan tahay calaa an yatacaddaa inaanu ka gudbinin shardin la shardinaayo ayay ku bannaan tahay alkhawfa abiiciya khawfkii abiicada loo nisbeeyey aynay dhaafaynin xadkiisi waa inayna kula dhaafin xadka khawfka abiicigu leeyahay waa inaynay markaa kula dhaafin qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi xaakiyan xaala cabdi xaaluu ka qisoonaayo ka warramaayo xaalka addoonkiisii waa nebiyihii iyo nebigiisii muusa muuse ahaaday calayhi asalaamu nabadgelya korkiisa ha aatee fa asbaxa fi lmadiinati khaa'ifan yataraqabu fa asbaxa wuxuu waa bariistay fi lmadiinati magaalada gudaheeda khaa'ifan xaaluu baqaayo ayuu waa bariistay wuxuu baqayo yataraqabu xaaluu sugaayo wax ku yimaada oo bimacnaa waxa weeye uu jeesjeesanaayo uu isleeyahay yani wixii markaa talow marka ayaa ku doonaya yani ficil baana dee ka dhacay oo nin baa ku baxay nin waxa weeye israa'iili ah oo reer banu israa'iil ah oo muslim ah oo nin kaloo gaali dulmiyaayo qibti ahi dulmiyaayo ayuu markaa ku baxay tiibaa gargaar weydiistay marka ilaahay waa ki yidhi fawakazahu muusa faqadaa calayh yani muuse ayaa feedhay dabeedna markii uu muuse feedhay dee dil isma lahayn ninkii waaba ka raacday oo waa dhintay marka xaaladda caynkaasa ama sababtaasaa jirtay sidaas aawadeed wuxuu muuse ka baqayay warkii in la ogaado ninkaa waxa weeye markii uu dee uu ninkaasi dhintayna ama ficilkaasi markuu dhacayayna ninkii gargaar weydiistay ee uu u hiilinaayey iyo muuse unbaa wax dada joogay iyo kaa la dilay marka waxa weeye laakiin warkaa in la ogaado oo dabadeedna marka waxa weeye dee la dilo taasuu ka baqayey weliba ninkuna wuxuu ka dhashay qoladii fircawn ahaa ayuu ka dhashay oo reerkii boqortooyada haystay ayuu ninkaasina ka mid ahaa marka faasbaxa fi lmadiinati khaa'ifan yataraqabu wuxuu sugay jiraalinayay waxa ku yimaada ama waxa weeye uu marba gees eegaayo wa qaala ilaahay waxau ihi fakharaja minha wuxuu ka baxay magaaladii khaa'ifan xaaluu baqaayo oo yataraqabu uu jeesjeesanaayo yani markaa ayuu ka baxay bimacnaa sanqadhii soo baxdaba uu is odhanaayo talow ma colku raadinayaa haddii la yidhaahdo khawfkan ama cabsidani waxay ka dhacday nebi muuse qabla albictha intaa nebiga laga dhigin ka hor marka daliil uma noqonayso khawfka abiiciga ah inuu banaan yahay daliil uma noqonayso waxaa lagaga jawaabayaa markii nebiga laga yeelay dabadeed ee loo waxyooday dabadeedba cabsi waa ka dhacday wa qaala muuse calayhi asalaam nebi muuse wuxuu yidhi nabadgelya korkiisa ha ahaatee rabbi inii akhaafu an yukadibuun yani rabbi o waxaan ka baqayaa inay i beenshaan baan ka baqayaa akhaafu yani cabsidaa uu yidhi waa ka baqayaa ayuu ka daliishanayaa sheikhu wa muusa ayda wuxuu kaloo muuse yidhi rabbi inii qataltu minhum nafsan faakhaafu an yaqtuluun markii la yidhi oradoo u tag fircawn oo u dig oo u sheeg waxyiga iyo risaaladda gaadhsii ay wuxuu hi ilaahay waxaan ka baqayaa inay i dilaan rabbi inii qataltu minhum nafsa naf baan ka dilay waa ninkii berigii muddo badan baana ka soo fa akhaafu an yaqtuluun waxaan ka baqayaa inay i dilaan baan ka baqayaa buui wakadalik nabi muuse markuu ushii tuuray faawjasa fii nafsihi khiifata muusa qulnaa laa تkaf inaka anta اlأعlى markuu ushii tuuray oo nimankii saaxirada ahaa ee falalowyada ahaa ee loogu yeedhay waxa uu nebi muuse dareemay cabsi dabeedna ilaahay wuxuu ku yidhi laa تakaf inaka anta اlأعlى ha baqin adaa guulaysanaya oo gacan sarraynaya wakadalika nebi ibraahim waxa u yimi malaa'ig malaa'igtaasi waxay ugu timi suurad bini aadam oo rag ah oo dhallinyaro ah bay ugu timi wuxuu moodayey inay bini aadam yihiin malaa'igtu waxay isu yeeli kartaa suurad bini aadam oo suurad rag bay iska dhigi kartaa dabeed isagoo bini aadam moodaaya bay u yimaadeen dabeedna waxa weeye wuxuu u sameeyey sooryo casumad buu u sameeyey yacni lo' buu markaa lahaa dabeedna markaa waxa weeye dibi yar oo qaalin ah bimacnaa aan weynayn ayuu usoo qabtay dabeedna markaysaga waa u qalay dabeedna waa usoo moofeeyey isagoo moofaysan ayuu u keenay faqarabahu ilayhim qaala alaa ta'kuluun yani waa usoo soo dabeedna wuxuu ku yidhi maa cuntaan iyadaan cunayn wuxuu arkay inay cuni waayeen markay noqdeen rag aanu garanayn ceeshkuu siiyeyna ay cuni waayeen xaaladda caynkaas cabsi buu dareemay nebi ibraahim falama ra'aa aydiyahum laa tasilu ilayhi nakirahum awjasa minhum khiifa markuu arkay gacmahooduba inaynay weelkii soo gaadhayn oo cuntadii aynay kuba soo taageen gacmaha waa qoonsaday cabsina waa dareemay cabsina waa dareemay waa nebi ibraahim marka adiladaasi waxay u daliil tahay oo ku tusinaysaa khawfka abiiciga ah in waxa weeye uu banaan yahay laakiin waa inaanu xadka dhaafin xadka inaanu dhaafin waxaa looga jeedaa waa inaanu qofkii ku kalifin inuu xaaraan sameeyo ama inuu waajib ka tago mar haddaan la dirqiyin oo la khasbin hadduu waxa weeye xaaraan inuu sameeyo uu ku kelifo cabsidaasi ay u sababto ama waajib inuu ka tago ay u sababto iyadoaan la dirqiinoo la khasbin xadkii way dhaafto ay noqotay taaskaa abiicigana waxa weeye waa asbaab yani muuqata oo aanu iska daafici karayn inay ku timaado suufiyada qaarkood baa waxay yidhaahdaan ruuxu waxa weeye waa inaanu ilaahay cidaan ahaynba cabsi qalbigiisa uu ka baqaayo waa inaanu dareemin dhagaxa iyo libaaxu waa inay isugu mid noqdaan yani dhagax sidaanu uga baqayn libaaxna waa inaanu uga baqin hadduu dhagax agtiisa yaallo miyo yaro cabsiya dareemaya libaaxana waa inaanu inaba in cabsiya aanu dareemin haddii kale mutawakil maaho ilahay ma tala saaran bay yidhahdeen waa suufiyada qaarkood baa sidaa yidhi warka ay sheegeen waa baail dabeecadda bini aadamkana waa khilaafsan tahay sharciguna wuxuu tilmaamayaa inay baatil tahay waayo nebiyada aynu sheegnay ma waxa la odhan karaa ilaahay may tala saaran miyaa la odhan karaa ama xaalad nuqsaan oo liidatay ku sugnaayeen oo wadaadada suufiyadu markay markaysaga ay ka gudbeen oo dhaafeen ayay nebiyadaasi ku sugnaayeen miyaa la odhanayaa jawaabtu waa maya marka idan warkaa ay sheegeen waa war baailah waxba ka jirin waana mukaabara yani waxa weeye abiicada bini aadamkana wax waafaqaaya ma aha oo ruuxa bini aadamka isugu mid ma aha waxa laga baqo asaalatan ee bimacnaa waxa weeye dhibaatayn kara ee uu isleeyahay iskama daafici kartid iyo waxa markaa yani caadatan aan la baran wax dhibaatiyo inayna uga imanayn waa laba shay oo markaysaa u kala duwan yani neef marka ariga inuu ku soo baxo iyo inuu waxa weeye bahal weyn oo markaysagaa uu ku baxo shabeel ama libaax te isugu mid uma aha isugu mid yani uma aha marka waxa weeye calaa kulli xaal khawfka abiicigii waxa weeye waa mid yani marka aan dembi ahayn nuqsaanna aan ahayn laakiin bishari waa inaanu xadkiisa dhaafin xadkiisuna waxay tahay waa inaan macsi aawadii loo samayn yadaan wax dirqiyo khasbidii aynay jirin marka khawfku wuxuu u qaybsamaa afartaa qaybood ayuu u qaybsamaa aqsaamu lmaxabbati arbaca qaybaha jacaylku iyaguna waa afar maxabbatu cibaada maxabbatun cibaada yani jacayl cibaado ah wa hiya xub llahi waa jacaylka allah la jeclaanayo wa xubu man yuxibuhu اllah iyo jacaylka la jeclaanayo ku ilaahay jecel yahay ilaahay in la jeclaado ku ilaahay jecel yahayna la jeclaado nebiyada ilaahay rasuullada ilaahay malaa'igta ilaahay mu'miniinta jacaylka la jeclaanayaana waxa weeye waa xubi ilaahay lagu caabudaayo qaala allahu tacaala ilahay wuxu uhi wladiina aamanuu ashaddu xuban lilah wladiina aamanuu kuwii rumeeyey ashaddu yagaa daraansho badan xubban xagga jacaylka lilaahi allah ay jecel yihiin waxay ka daran yihiin oo xagga jacaylka kaga daran yihiin mushrikiinta ama gaaladu jacaylkooda ay allah jecel yihiin maxabbatun shirkiya nooca labaad waa maxabo shirki ah waa jacayl shirki loo nisbeeyey jacaylku ilaahay la gaarka ahaa oo cid kale lala wadaajiyey wa hiya xubu hayri illaahi waa jacaylka cidaan ilaahay ahayn la jeclaado ka xubi illaahi loo jeclaado sida allah loo jecel yahe oo kale aw ashadda ama la jeclaado jacayl la mida jacaylka ilaahay jecel yihiin oo kale ay jeclaadaan marka jacaylka noocu ilaahay la gaarka yahay haddii wadaag la geliyo wuxuu noqonayaa alxubu maca allah waa maxaba shirkiya horena waa usoo aragnay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa min annaasi dadkay ka mid yihiin man yatakhidu mid ka yeelanaya min duuni illahi allah sokadii andaadan qaaruu rabbi la simaayo ama ku shabbahaayo ama la masaynaayo andaadaasoo yuxibuunahum ay jecel yihiin ka xubbi illaah siday allah u jecel yihiin oo kale ay u jecel yihiin marka maxabbada nooc shirkiya ayaa markaa jiraan maxabbatu macsiya jacayl macsi ah ka xubi alxaraami waxay ahaatay waa in xaaraanta la jeclaado waalbidaci bidcooyinka la jeclaado waa ka xubi asxaabi almacaasi iyo sida in la jeclaado cidda macsida iyo dembiyada u saaxiibka ah in la jeclaadoo kale weeye iyo waalbidaci bidcooyinka cidda u ehelka u saaxiibkaah ee ahlubidaca ah bidcoolayaasha in la jeclaadoo kale weeye waa maxabo ama jacayl macsi ah oo dembi ah walahwaa'i iyo hawooyinka in la jeclaado waxyaalaha naftu iska jeceshee shareecada khilaafsan in la jeclaadaa iyaduna waxay noqonaysaa dembi waa macsi wakayri dalika iyo taa waxyaala aan ahayn oo kale oo min almaxabati ka mida markaysaga yani jacaylka ka mida almukhaalifati khilaafaya lisharci sharciga khilaafaya dhammaan waxay noqonayaan waa jacayl macsi ah oo dembi ah yani wixii xumaa waa in la necbaadaa waxaa xun in la jeclaado ma aha shayga xun ee dembiga ah waa in la necbaadaa macsida dembiga faasiqnimada gaalnimada kullu daalika waxa waa in la necbaadaa marka dee haddii macaasidii iyo bidcooyinkii la jeclaado iyo dembiyadii xubbi kasabi ah xubbi abiiciya looma jeedo xubbi kasabiya haddii la jeclaado waxay noqonaysaa yani macsi bay noqonaysaa dembay noqonaysaa waa dembi dunuubta ka mid ah waa dembi dunuubta ka mid ah afar maxabatu abiiciya maxabo abiicada loo nisbeeyey waa jacaylka qofka iskaga tallaalan ee uu qaraabadiisa iyo iska jecel yahay ubadkiisa iyo jecel yahay ka xubi اlawlaadi sida inuu ubadka jecel yahay wlahli yani markaa ehelka jecel yahay xaaska jecel yahay wanafsi nafta jecel yahay walmaali maalka jecel yahay xoolaha wakayri dalika taa waxyaala aan inuu jecel yaho min almubaaxaati waxyaalaha bannaan mida uu jecel yahay laakin yembaqii ha yeeshe waxaa habboon an takuuna inay noqoto abiiciyatan mid abiica loo nisbeeyey jacaylkuun iskaga tallaalaa waa inay noqoto xadkeeda waa inayna dhaafin xadkeeda markaa inay dhaafto waxaa looga jeedaa waa inaynay ku xambaarin inuu macaasi iyo dembiye sameeyo waynana ku xambaarin inuu waajibaad ka tagana waynana ku xambaarin faidaa shaqalat ishaksa hadday shaksiga ka mashquuliso ruuxa can taacati illaahi ateecitaanka uu allaha ateecayo ay ka mashquuliso fataraka uu ka tago bacd waajibaadka qaarkood uu ka tago oo waxyaalo ku waajiba uu ka tago ama wax xaaraana uu sameeyo oo jacaylkaa daraaddeed uu u sameeyo fa hiya maxabbatu macsiya waa jacayl macsi ah waa jacayl dembi ah dembina waxay ku noqotay dee xadkeedii bay dhaaftay oo jacaylkaa dabiicada ah sharcigii ma xakamayn oo waa kan ku xambaaray sharcigu inuu khilaafo mar hadduu ku xambaaray sharcigii inuu khilaafo oo u dembaabo waxay noqonaysaa macsidaasi dembi maxabadaasi dembi bay noqonaysaa faidaa aat hadday ku xadgudubto duqyaanku waa xadgudubka faidaa aat haddii jacaylkaasi uu ku xadgudbo qofka calaa xayaatihi noloshiisay ku xadgudubtay iyo wa qalbigiisay ku xadgudubtay wadnihiisa wa axabbahaa waa jeclaaday ka xub illaahi sida allah loo jeclaadoo kale uu jeclaaday aw ashadda ama jacayl ka daran jacaylku allah jecel yahoo kale jacayl ka daran buu jeclaaday fa hiya shirkiya waa maxabbo shirki loo nisbeeyey waxay noqonaysaa markaa gaalnimoay noqonaysa gaalnimo ayay noqonaysa ahlucilmiguna saa waa sheegeen waxaan ku arkay kitaabka la yidhaahdo eh, fatxulcasiiz ama sharx اlkabiir ama fatxu اlcaziiz la yidhaahdo ee fiqiga shaaficiya u qoran ee kitaabka wajiizka la yidhahdo sharxaaya ee uu raafici qoray fatxulcasiiska ayaa raafici qoray waxa uu qorayaa hadduu ninku yidhaahdo xaaskaygaan ka jeclahay ilaahay oo xaaskaygaan u jacayl badnahay kafar diintii waa ka baxaya yani sheikha raafici waxa uu ka mid ahaa culamadii qarnigii lixaad iyo qarnigii toddobaad awalkooda awalkii qarnigii toddobaad buu dhintay nawowi waa ka horreeyey saas aawadee kitaabka uu qoray ee muxararka la yidhaahdo ayuu nawowi ka soo gaabiyey minhaajka oo minhaajku wuxuu farac ka yahay muxararkii raafici alifay buu farac ka yaho mukhtasar u yahay marka kitaabkiisa fatxulcasiis la yidhahdo wuxuu ku tilmaamayaa hadduu ruuxu yidhaahdo ama ninkuu yidhaahdo xaaskaygaan ka jeclahay ilaahay inuu ruuxaas yahay ruux gaalooboo diintii islaamka ka baxay waa mas'aladan ahlucilmigu inoo tilmaamayaan fa hiya maxabbatun shirkiya wakhtigaa dhacyalkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed taxriimu ducaaءi gayr اllah baryada cidda aan ilaahay ahayn la baryo xaaraannimada ay xaaraan tahay hada mabxaثu qaala allahu tacaala ilaahay waxau idhi in yadcuuna min duunihi ilaa inaasa in yadcuuna ay maa yadcuuna ma baryayaan min duunihi allah sokadii ilaa inaasan dhadig mooyaane wax kala baryi maayaan mushrikiintu dhadig mooyaane wax kala baryi maayaan ama caabudi maayaan wa in yadcuuna ma baryayaan ilaa shayaanan shayaan mooyaane shaydaankaasoo mariidan madax adag bimacnaa mudhuxsan waxaa looga jeedaa shayaan madax adag lacanahu اllah ilaahay ha nacdalo shayطaanka ama allah baa nacdalay wa qaala shayطaanku wuxuu yidhi laatakidanna ilaahay baan ku dhaartay laatakidanna yeeshe min cibaadika xagga addoommadaada ama qayb addoommadaada ka mida nasiiban yani eh, qayb ka yeeshe min cibaadika ay bacda cibaadika addoommadaada qaarkood ka yeesheen nasiiban qayb oo mafruudan lay gooyay ka yeesheen marka waxaa lainoo sheegayaa kuwa ilaahay cid kale la caabudayaa inay dhadiga caabudayaan qaarkood waxay caabudi jireen malaa'igta malaa'igtana lab iyo dhadig midna laguma sifeeyo laakiin iyagaa waxay ka rumaysnaayeen inay malaa'igtu dhadig yihiin wajacaluu malaa'ikaa aladiina hum cibaadu raxmaani inaasa waxay u ictiqaadiyeen oo u rumeeyeen u rumeeyeen malaa'igtii addoommada ilaahay ahaatay inay yihiin yani dhadig inay yihiin bay u rumeeyeen marka waxyaalahay caabudayeen waxay u qaybsamaan wax ama dhintay ama dhadiga ama magacyo dhadiga ay u sameeyeen oo laata iyo cuze iyo manaata iyo allaata ta'niis bay geliyeen allah markaasay allaata yidhaahdeen alcuzza casiis bay ta'niis geliyeen oo dhadigeeyeen markaasay yidhaahdeen alcuzza manaata saasi le wa yadcuuna ilaa shayطaana mariida shayطaan madax adag unbay baryayaan oo caabudayaan ee cid kale ma caabudayaan kuwa mushrikiinta ilahay cid kale la caabudaya ama gaalada ahi wa tacaala ilaahay waxau yidhi qul an min duuni illahi ma laa yanfacuna walaa yaduruna qul waxaad tidhahdaa an ma waxaanu baryaynaa min duuni illaahi allah sokadii maa laa yanfacunaa midaana anfacayno waxbana tarayn walaa yadurunaa ana dhibayn miyaanu markaa caabudaynaa baryaynaa yani ma caabudayno wanuraddu calaa acqaabina bacda id hadaana allahu wanuraddu miyaa nala celinayaa calaa acqaabina yani cirhbaha yaga miyaa dibna loogu celinayaa bacda id hadaana allahu markuu ilaahayna hanuuniyey dabadeed kaladii istahwathu shayaaiinu fi lardi yani xaal aanu shabbahayno sidii mid shayaadiintu duubsatay fi lardi arlada ku duufsatay istihwaag waxa weeye waa in markaa shay meel hoose lagu tuuro oo markaa haadaan ah marka baadidu waxay ka dhigan tahay meel hoose hanuunkuna wuxuu ka dhigan yahay meel sare inagii soo aragnay ruuxa markaa ishraak la yimaado ilahay u shariig yeela waxaa lagu shabahay sidii mid samada ka soo dhacoo kale fakaأnama khara min الsamaaءi fatakطafhu الطayru aw tahwi bihi الriixu fii makani صaxiiq xayraana lahu أصxaabu yadcuunahu ilى اlhudaأtina waxay shayaadiintu duufsatay oo ku tuurtay haadaamo arlada ah arlada ka mida xayraana xaaluu wareersan yahay lahu asxaabun kaa waxaa u sugnaaday saaxiibbo saaxiibbadaasoo yadcuunahu isaga u yeedhaaya ila alhudaa hanuunka ugu yeedhaaya iitina xaal ay odhanayaan noo kaalay ay odhanayaan qul waxaad tidhahdaa ina huda allahi huwa alhudaa hanuunka ilaahay huwa alhudaa isaguunbaa hanuuna wa umirnaa linuslima lirabbi alcaalamiin wa umirnaa waxaa nala amro nala faray linuslima inaannu u hoggaansanno lirabbi alcaalamiina rabbilcaalamiinka aan u hogaansanno ayaa nala amray wa qaala tacaala ilaahay waxau uhi ina aladiina tadcuuna kuwaa baryaysaan min duuni illaahi ilaahay sokadii cibaadun waa addoommo amhaalukum idinka idinla mid ah fadcuuhum barya falyastajiibuu lakum ha ydin ajiibaanoo ha aqbalaan baryadiinna ha aqbalaan in kuntum saadiqiin haddaad tihiin qaar run sheegaaya oo inay wax idin tarayaan hadalkaa odhanaysaan ku run sheegaaya haddaad tihiin balbaryo haydin ajiibaan haydinka aqbalaan ducada wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi waladiina tadcuuna min duunihi waladiina kuwii tadcuuna aad min duunihi allah sokadii aad laa yastaiicuuna nasrakum ma kari karayaan inay idiin hiiliyaan oo idin gargaaraan walaa anfusahum yansuruun nafahoodana ma aha qaar u gargaaraaya yani cid kalena waxba ma tarayaan iyaguna waxba ma taransanayaan wa qaala tacaala ilaahay waxau yidhi walaa tadicu ha baryi min duuni illahi allah sokadii maa laa yanfacuka midaan ku anfacayn walaa yaduruka aan ku dhibayn ha baryi fain facalta haddii aad yeesho fainaka adigu idan wakhtigaasba min aaalimiina kuwa xadgudbay baad ka mid tahay وqaala tacaalى ilaahay wuxu uhi lahu dacwaة اlxaq allah waxaa u sugnaaday keligii dacwaة اlxaqi yani dacwada xaqa ah baa u sugnaatay waa tawxiidka waa in keligii la caabudo weyn wاladiina yadcuuna kuwa ay baryayaan min duunihi allah sokadiina laa yastajiibuuna lahum bishayin laa yastajiibuuna ma ajiibayaan oo ma aqbalayaan lahum yaga bishayin waxba markaysagaa uma aqbalayaan waxay ka aqbalayaan ma jirto إلا كباط كفيه إلى الماء أي لا استجاabة كاستiجاaبة باط كفيه sida waxa weey ajiibis la mida ama aqbalaad la mida ka gacmihiisa fidiyey yani la aqbaloo kale aqbalitaan la mida mooye wax kale ma aqbalayaan ila اlmaaءi biyo ku fidiyey liyabluغa si u gaadho biyuhu faahu afkiisa usoo gaadhay yani ceel buu markaa gacmaha ku taagay markaasuu biyo u kaalaya dee biyihii miyay u imanayaanoo afkiisa iska soo gelayaan jawaabtu waa maya sidaan biyahaasi u ajiibayn oo biyow ii kaalaya aanay ugu imanaynin ayaan marka waxaa weeye kuwa ilaahay cid aan ahayn baryaya ee amwaadda dhimatay ama cid aan noololimo marka hore gelin ama cid dhimatay ama cid maqan iska baryaya xaalkoodu saasoo kale u ka dhigan yahay wamaa huwa bibaaliih wamaa huwa ma ahan biyuhu bibaaligihi qaar gaarhaaya afkiisa ma aha wamaa ducaau lkaafiriina baryada gaaladu ma aha ilaa fii dalaalin qaar mid baadi ku sugan mooye wax kale maaha mid baadi ku sugan mooye wax kale maaha wqaala tacaala ilaahay wuxu uhi waladiina yadcuuna kuway baryayaan min duuni illahi allah sokadii laa yakhluquuna shay-an waxba ma abuurayaan wahum yukhlaquuna iyaga ayaa la abuurayaa amwaatun ay hum yagu amwaatun waa qaar dhintay hayru axyaa'in oo aan noolayn wamaa yashcuruuna ma dareemayaan oo ma oga ayaana yubcauun goormaa lasoo bixinaya lasoo saaraya taana ma oga waqaala tacaala ilaahay waxa uu yidhi ذalika بأna اllaha huwa الxaq dalika kaas بأna اllaha waxay ku dhacday oo ku xasishay inuu ilaahay huwa alxaqu ka xaqa uu yahay وأnamaa yadcuuna waxay baryayaan min dunihi allah sokadii kay baryayaanna huwa albaaطilu ka baaطilka uu yahay وأna allaha ilaahay huwa alcaliyu ka koreeye inuu yahay ee alkabiiru weyn aayaddan waxaa laga qaataa yacni uluuhiyada xaqa ah ama ilaahnimada xaqa ah in allah lagu koobaayo cid kaloo allah ka soo hadhay haddii la caabudo ama la baryana in cibaadada la caabudo ay baatil tahay marka taqdiirka laa ilaaha ila allahu marka la fasiraayo laa macbuuda xaqun ila allah ama bixaqin ila allah xaqa daraadda la qadaraayo aayaddan baa laga qaatay وqاaل تaعaaلى ilahay waxau uhi yaa أyuha النaasu dadow duriba maثl tusaala la yeelay faاstamicuu lahu tusaalaha dhegaysta ina اladiina tadcuuna min dunihi lan ykluquu dubaaba ina aladiina kuwii tadcuuna ay tadcuunahum aa baryaysaan ama caabudaysaan min duuni اllahi allah sokadii min duuni اllahi allah sokadii lan ykluquu dubaaban ma abuurayaan duksi ma abuurayaan dubaab waa duksiga walow اجtamacuu lahu haba ku ururaan oo ha isugu tagaane yani ma abuurayaan duqsi hadday dhammaantood iskaashadaan si ay duqsi u sameeyaan wax ka weyn iska daaye ma samayn karaan wain yaslubhum adubaabu shayئan hadduu duqsigu ka dhufsado shay-an wax markaa uu ka dhufsado bimacnaa kala cararo laa yastanqiduuhu kama soo badbaadinayaan shaygaas minhu duqsiga yani cuntadooda iyo waxa ay cunayaan hadduu wax yar ka qaato oo saa isugu taago waxa yara uula soo baxsaday kalama soo hadhayaan dacufa aalib wlmaluub yani waa dhici kartaa duqsiga inay dilaan laakiin duksigii aynay dilin wuxuu qaatay kalama soo hadhi karaan dacufa waxa daciifa oo taag daraaday aaalibu ka wax doonaaya iyo wlmaluubu ka doonaaya kan ilaahay cid aan caabudaya waa daciif ka u caabudayaana isaguna waa daciif labada mid waliba waa taag daraya dacufa aalib wlmaluub waxaa kaloo loo fasiray dacufa aalibu kan wax doonaye lagala baxsaday waa taag daraaday ka la doonaaye wax la baxsadoo duksiga ahina isaguna waa taagi daran yahay labada mid walba waa loo fasiray وqاaل taعaaلى ilahay wuxu uhi وman ydc